waana wanaagsan dhegeystayaal idinkiinbaa meeloo joogtaan si walba idinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal ismaql wanaagsan dhegeystayaal oo barqanimo isniina waxay ku aaseysan tahay koob iyo labaatanka bisha agost sannadda qodobada ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda oo weli abaabulka dhan al-shabaab ka wada qeybo ka mida ah galmudug gobolka shabeellaha dhexe iyana ciidamada dowladda ayaa weli wada howlgallo ka dhana al-shabaab waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo sheegay in shabaab dadku u sheegeen inay qabiilo kusoo duulayaan balse taasi ay taa waxba kama jiraan oo dadku ay doonayaan inay dhulkooda ka kacsadaan al-shabaab ukrain waxaa si rasmiya ah loo siin doonaa diyaaradaha dagaalka nuuca loo yaqaano f waad degeysan doontaan sacuudi arabiya iyo iiraan oo markii ugu horreysay xiriir toos ay wada yeeranaya oo shiinaha uu soo shaqeeyay qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan mar kale kusoo dhowaada ogaal heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka ogaal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas cada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xiray ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanaay maxkamadiisoo tegay ahlan wasahlan shabaab waayo meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagaraan dhegeystayaal aynu ku bilaabna muddooyinkii lasoo dhaafay weli waxaa markaa socday abaabul dagaal oo ka dhan al-shabaab ah oo laga waday deegaano badan oo kamid ah galmudug xili madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh uuba weli ku sugan yahay dhuusmareeb halkaana uu kulmo gaargaara kula yeeranayo xildhibaano saraakiil ciidan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka dhammaan dadka reer galmudug uu madaxweynuhu kala hadlaya sidii si wada jir ay ah uga qeyb qaadan lahayn dagaalka dhanka al-shabaab sidaasi lamid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhankooda iyaguna wada abaabulka dhan al-shabaab oo ay markaa ku diyaarinayaan ciidamo noqonaya dadka deegaanka oo qayb ka noqon doona howlgalka shabaab looga saarayo deegaanada ay galmudug kaga sugan yihiin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gaaray markaa qaybo ka mid ah galmudug gaar ahaan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaa oo ay kusoo bandhigeen cuduud ciidan iyo ciidamo deegaanka ah oo la doonaya inay ka qayb noqdaan dagaalka ka dhanka al-shabaab xildhibaan yuusuf geelle ogaas oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo isagu markaa la hadlayay ciidamo ka tirsan kuwa xooga iyo kuwa loo diyaariyey in markaa ay noqdaan kuwa deegaanka ee ka qaybgalaya dagaalka wuxuu sheegay in loo baahan yahay dhammaan in dadku dagaalka ka qayb galaan sidoo kalena ay ka go-an tahay in muddooyinka soo socda ay sidan oo kale warbaahinta ugula hadli doonaan xeelbuur galhareeri iyo qeybaha kale ee galmudug ee haatan aan horta ahayn shabaabka ku sugan yihiin sidoo kale xildhibaan yuusuf geelle ogaas wuxuu sheegay in markaa shabaab dadku ay been u sheegeen oo ah in ku soo duulayaan qabaa'ilo iyo dad kale balse taa uu sheegay arrin waxba kama jiraana oo shabaabku doonayaan inay markaa gabaad shacabka ka dhigtaan uuna ugu baaqay in shacabku ka fogaadaan meel weliba oo shabaabku joogaan maadaamauu sheegay inay bartilmaameed yihiin la duqeynayo laguna duulayo waa kan xildhibaan yuusuf geelowgaas bismillaah illaah alxamdu lilaah walaalayaal soo dhowaada inaan soo gaarna maanta meesha ay joogto waxaan isleeyahay soddon iyo lix guuraa lagu helaa in madaxweynaha jamhuuriyadda oo maanta dhuusamareeb joogo madaxweynihii galmudug joogo taliyayaashii ciidamada ee kala nooc ay joogaan xooggii soomaaliya halkan laysuu keeno maanta waa maalin taasiilkaas leh waxaan isleeyahay maanta maalin weynaa la joogaa waa maalin ilaahay looga mahadiyo waxaan rabaa inaan sidaad u dhabaar adeegteen iyo muddada sanadkaa ee aad halkan fadhidaan inaan kaga mahad celiyo runtii taariikhaad ku leedihiin dagaalka dadka soomaaliyeedna ways yaqaanino marka laga hadlaayo reerkan taariikhaa loo celiyaa dagaalka dhinaceeda laakiin qabiil ma dagaalami karo mar haddaysan lojiistika dawladad helin mar hadday boodkii dowladdu laheed aysan garab taagnayn waxa aan halkan wakhti badan u fadhinay wax badanaa naga dhimanaa laakiin galabta wixii aan sugaynay galabtay joogtaa annaga qaybtannada waajibka nagu laha waa ka soo baxnay ciidanka waajibka qaybta lagu lahaana waad u taagantihiin biidni illaahi waa guulaysanaynaa ilaahay idankii waxaan rabnaa inaan dadka ehelkaa ah ee loo socdo inaan wax yar gaarsiiyo runtii halkan dawladdu meeshii lagu ogaa waa ka timid dawlad diyaarada leh oo diyaarada soomaaliya leeyihiin ay halgamay ay dagaal ku jiraanaa jira dowlad saaxiibbay dawladdu leedahay ciidamo xoog xooglay leedahay runtii dawladdii waa u soo jeesata dalkeedii madaxweynuhuna halkaan u fadhiyaa dadka waxaan u sheegayaa inay khawaarijta ka fogaadaan duqaymaha jiri doona duqayntaasuna ilmahay rabaan iyo gabdhaha iyo carruurta inay ku dhex gambadaan waxaan soo jeedinayaa shacabka inaan warkaygu gaaro inay ka fogaadaan nimankaas iyo dowladda waa noo dagaal ilaahay idankii waa ka guulaysanaynaa intii issoo dhiibtana waa muxuu ahaa waxay heli doonaan xaquuq intii issoo dhiibi diidda oo dagaal ku sii adkaatana waxay helaan waajibaadkii dagaalka ee loo socday heli doonaan ilaahay idankii waa guulaysanaynaa dadka walaalaha ee deriska iyo isku hal dhulaan leennahay dadka cadowga ah ee kala sheegsheegaya waxaad garan kartaan dhuusamare waxaad deganeen sanad iyo bar marti kuma aadan hayna dhulkiinniyaad joogteen walaalaha hadda in la socdana marti kuma ahan dhulkeeday joogaan saaad saad la socotaan baada halkaan degan ceelburna way degan tahay annaga xagga deganna dhusare waa degannahay marka dadka beenta loo sheegayo alqaacidad u kala sheegayso waxaan rabaa inaan ku dhiiri geliyo inaysan waxba ka jirin walaalaa la yahay walaaluhu inay dhiig isu shubaan lees garabsado waxaan ku soo koobayaa ilaah iidankii laba cisho ama ka dambeeya waxaan ku qaban doonnaa ceel garas wadahadalkan wadahadal ku xiga waxaan qaban doonnaa insha allah ceelbuur waxaan tegi lagu qaban doonaa galhareeri waxaan tegi doonaa deegaanka inta gacanta ka maqashaa dawladdu u heelanta biidnillaah dhul la kala leeyahay ee dadku eelaa la wada yahay haddaan xagga bariga deris ka nahay haddaan waqooyi deris ka nahay cid kasta een deris la nahay waxaan u haynaa walaaltinimo waxaan u haynaa deris iyo ixtiraam insha allah waa guulaysanaynaa fadhigaan fadhigaan ahayn socodkaan socod ahayn ku wada hadli doonnaa ilaahay hana guuleeyo xildhibaan yuusuf geelogaas oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa oo isagoo ka hadlayay ceeldheer oo uu markaa kula hadlayay ciidamo macawsleeya oo deegaanka oo loo diyaarin ay qayb ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab oo diyaar diyaargarowgiisa muddooyinkii lasoo dhaafayba uu si guud kaga socday deegaanada maamulka galmudug dhinaca kalena dowladda soomaaliya waxay dhowaan saacadii lasoo dhaafay shaacisay in la joojin doono aaladaha qaar ka mid a ah baraha bulshada kuwooda la isticmaalo oo ay kamid yihiin barta telegram tiktok iyo sidoo kale aaladaha kale ee iyagu lagu ciyaaro khamaarka ee nooca loo yaqaano one onexbet oo iyagu dhammaan ah applicationo kala duwan oo tiknolojiyadda casriga ah la jaanqaaday oo soo kordhay muddooyinkii lasoo dhaafay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya amar ka soo baxay waxaa lagu wargeliyay dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale dhammaan hay-adaha bixiya adeegyada internetka inay joojiyaan una ka xiraan isticmaalka aaladahan dadka iyagu soomaaliyeed ee isticmaalaya baraha bulshada waxaa la aaminsan yahay in aaladahan ay ka mid noqdeen kuwo markaa ay dadku aada ula qabsadeen muddooyinkii lasoo dhaafay isticmaalkoodana uu ku batay marka la eego dhallinyaradunaba ay u badatay sida la aaminsan yahay isticmaalka barta tictok aaladda loo yaqaano waxaa la faray dhammaan shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ilaa afar bishan ugu dambeyn ay joojiyaan isticmaalka aaladahan baraha bulshada siyaabo kala duwan ay dadka baraha bulshada isticmaalo uga falceliyeen iyadoo dadka qaarkoodba ay aaminsan yihiin inay muhiim tahay in la xiro aaladaha qaar ee tictoga iyo sidoo kale tan telegramka halka qaarkood ay soo jeedinayaan in dhalinyarada iyo dadka qaarba ay iyagu dhankood rabaan inaan la xirin balse waxaa la arki doonaa sida uu dhaqangal u noqdo amarka la filayo in dhammaan lagu mamnuuca isticmaalka aaladahan inkastoo qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ay ku sheegtay in looga golleeyahay in markaa lagu dardargeliyo dagaalka dhanka al-shabaab sidoo kalena lagu joojiyo faafinta al-shabaab waxyaabaha muuqaalada ay ku faafiyaan qaar ka mid a ah aaladahan oo iyaguba ay aada u isticmaalaan sida la aaminsan yahay weli barnaamijka oolaa degeysanaysaan kenn waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka ad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaale markaan haddii aynu eegana muddooyinkii u dambeeyey weliba maalin u dambeeyey muqdisho waxaa ka jiray fadqalalooyin iyo dibadbaxyo markaa ka dhashay gacanka hadal dhex maray sheegow oo isagu la sheegay inuu markaa ka mid ahaa ciidamada xoogga balse markaa aan haatan ka tirsanayn oo sargaal hore ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyadoo markaa gacanta lagu dhigay isaga iyo askar la socotay waxaa arrintaa ka dhashay dibadbax iyo falcelin ka timid qaar ka mid ah shacabka iyagu markaa aaminsan inuu iyagu matalo dhinaca kalena haddaba maxaa keena arrintaa in sarkaal ciidan muqdisho hub ku dhex wato hub ku haysto inta badanna isku-dhacyadaas ay dhex maraan ciidamada ammaanka sideese wax looga qaban karaa waxaynu wax ka weydiinay cabdicasiis xildhibaan oo isagu soo noqday afyeenka wasaaradda amniga waxaa jirta wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya dadka soomaalida ahi waxay heleen hub fara badan oo gacantooda galay kuwaas oo ay ahayd inay ku jiraan gacmo dowladeed iyagu waa nasiib darro u hartay shacbiga soomaaliyeed ruuxnaha ku helo magac dowladeed ruuxnaha ku helo suqyada hubka lagu kala gato ee ku yaala guud ahaan soomaaliya ama magaalada muqdisho waxaad maalin kasta dadku maqlayaan isku dhac dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda ama ciidan dowladdu ay leedahay iyo nin horay madax uga ahaan jiray ama shaqaale uga ahaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan rabaa sababaha keena waa ciidanka oo aan lahayn talis guud oo ay ka amar qaataan gebi ahaan ciidamada ku sugan jamhuuriyadda soomaaliya somalilan puntland galmudug shabeellaha waxaan dhihi lahaa koonfur galbeed hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo jubbaland ma jiraan talis guud oo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay leeyihiin hadday ahaan lahaayeen boliis hadday ahaan lahaayeen military hadday ahaan lahaayeen ciidanka ilaalada xabsiyada ama kuwa hay-adda sirdoonka iyo nabad qaranka waxaa qolo kasta waxay ka amar qaadataa ninka maalintaasay ag joogto waana nasiib darooyinka sababa guuldarooyinka soo noqnoqda ee ka dhex dhaca ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ama maleeshiyaad horey uga tirsanaan jiray ama ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya arrimahaas markaan eegno dhibaatada ugu badan ciidamadaasi dhex mara shacabka ayay soo gaartaa saameynna ay ku yeelataa dowladoo kale marka maxay tahay tallaabooyinka la gudbo dowladda soomaaliya laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadda madaxda uu ka yahay ra-iisul wasaaraha iyo taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxaa saaran waajib ah ilaalada iyo hubinta nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed waajibka ugu horeeya ee gudashadiisu ay tahay in ciidamada qalabka sida kuwooda booliiska ah, milatariga ah, nabad sugidda ah iyo kuwa ilaalada xabsiyada ay hubiyaan badqabka muwaadin kasta oo soomaali ah hawsha ugu horeysa ee laga doonayo dowladda inay qabato waa taas waxaan ku dhiirinayaa go-aan adag inay ka qaataan cid kasta oo mas-uul ka noqota amni darada soo noqnoqota ee ka jirata magaalooyinka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ama guud ahaan gobolka banaadir dhinacyada cabdicasiis inta badan isku qabta ee magaalada waxay u badan yihiin saraakiil garaadooyn wata dhibaatada markay shacabka u geystaan ciidamada dhexdoodan ay dhibaato isgaarsiiyaan yay tahay cidda sida tooska oo la xisaabtamaysa raggaas intaad ka warqabtaan waxaa jirta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya cid kasta oo ku xadgudubta amarkii dowladda iyo madaxweynuhu ay ka soo saareen sidashada iyo qaadashada hubka sida sidaa madaxa bannaan ay u haystaan saraakiil ka tirsan ama kuwa ka horay uga tirsanaan jiray oo xaafado ka tirsan magaalada muqdisho degan ee mas-uul ka noqota waxaa lagaba maarmaana ah in la horgeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dacdadii ugu dambeysay generaal lagu magacaabo sheegow ayaa dagaal saacado qaatay degmada dharkiinle ka socday dagaalkaas wuxuu sababay ilaa iyo maanta muqdisho inuu ka socdo banaanbaxay dhigayaan dad diidan xarigiisa arrimahaasoo kale maxaa lagu saleyn karaa genaraal sheegow axmed cali wuxuu ka tirsanaa meeshuu doonaha ka yimaadee kuma celinayno dadka soomaaliyeed dhammaantiis waa ogyihiin dadkii horey uga tirsanaan jiray ururka argagixisada ah ee dagaalka kula jira weli dowladnimada soomaaliya dadkii ka yimid ee qaatay mabdayiyan inay ka qayb galaan dib u dhiska halganka loogu jiro dowladnimada soomaaliya ayuu ka mid ahaa aniga ogaalkay ma aha in la ii sheegayo waxaan joogay magaalada muqdisho markii ay soo baxday ballacaadiisu darajada brigadier general ama sareeyo guuto waxaa siiyey laba kun lix iyo tobankii wax yar ka hor intii aan la aadin doorashooyinkii ka dhacay horaantii laba kun toddobiyo tobankii madaxweynihii xilligaas ahna madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqoon darada waxaa kaaga filan ciidamada dhexdooda ka taagan shalay afhayeenkii booliiska ee hadlayay wuxuu ku tilmaamay nin horey uga tirsanaan jiray ciidamada qalabka sida oo soomaaliya darajadiisuna ay kabtan tahay kuwa maanta shaqaynayaan aqoonin kuwii horey u shaqaynaya kuwii horey u shaqaynayay ma yaqaanaan kuwa maanta shaqaynaya waxaan aada uga tacsiyadaynayaa wixii ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada dharkeenley gobolka banaadir sideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay dadka degan xaafadda dharkeenley degan xaafadda kaawagoday degmada darkenley sheegashadooda dabadyadii bilihii lasoo dhaafay aad ayay u badnayd haddii ciidanka xasilinta meel bay ku qaldanaayeen kuwa jananka la sheegay in la qabtayna meel ayay ku qaldanaayeen maadaama ay qeyb ka ahaayeen amni darada ka jirta iyo guud ahaan degmada wadajir ee gobolka degmada muxuu ahaa dharkeelley iyo mm-hmm. gobolka banaadir waxay ahayd ciidanka xasilinta maadaama ninkan uu ahaa sarkaal horey uga tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya walow aanan ogeyn meesha uu shaqada aniga uga tegey waxaa haboonaan lahayd in ergo loo diro oo la yidhaahdo ciidan ka tirsan kuwaaga waxay mas-uul ka yihiin amni darada ka jirta xaafadda kaawagoday degmada dharkeelley ee gobolka banaadir labo labo inuu xakameeyo ciidanka haddii ay yihiin kuwa ay dowladdu ku ogtahay inay ilaaleeyaan amnigiisa kaba soo qaad kaba soo qaad inta aanan gelin muxuu ahaa hadalka dhammaystirkiisa haddii ciidanka xasilintu iyaga oo ku raad jooga kuwa dembi ka galay shacbiga galay guriga jenaraal sheegow waxaa habboonayd cabdicasiis xildhibaan oo soo noqday afyeenka wasaaradda amniga gudaha yuu ahaa oo isagoo markaa ka hadlayay arrimaha ku aadan iskuudhacyada dhexmara saraakiisha horey uga tirsanaa ciidanka ee hubeysan iyo ciidamada amniga oo iyagu inta badan ay sida hadda u dambeysay oo kale sheegow dhacdadiisa iyo arrimo kale oo dhowr mar sidaan oo kale dhacay weli barnamijka ola degeysanaysaan k nn waad nagala socotaan dhegeysta barnaamijyo hore degeysanaysaan saaxiibayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii afar labaatankii saacee u dambeysay lagu hadalahay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabuco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo ifraax axmed ee kusoo dhawaada saaxiibayaal waa tahay cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku hormarnana dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xirayso qaar ka mida baraha bulshada oo dadka soomaaliyeed aad u isticmaalaan kadib go-aan ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiida dowladda soomaaliya ayaa sheegtay aaladahan ay xiraysay inay ka mid yihiin tigtoga telegramka iyo aaladda loo yaqaana one exbidka ee qamaarka lagu ciyaaro wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyada xukuumadda soomaaliya jaamac xasan khaliif ayaana warqad ku soo saaray in aaladahaasi dhammaan laga joojinayo gudaha soomaaliya arrintaas waxay aad ula yaabay shacabka soomaaliyeed ee isticmaala halka kuwa qaarna ay soo dhaweeyeen oo ay leeyihiin muddo dheer ayaa loo baahnaa arrinkan in laga hadlo ama dowladdu ay soo saarto go-aan noocan oo kale ah ifrax markaynu eegno baraha bulshada mudooyinkii ugu dambeeyeyba arrintan way qabsatay iyadoona aalada tiktoka dad badan ay isticmaalaan oo waxa weeyaan dad badan waxaa jira hal milyan haysto marka dad badan ayaa isweydiinaya ama muqdisho keliya ayaa laga xiraya mise waa gobolada oo idil wasaaraddu waxay shaac ka qaaday in dhammaan shirkadaha soomaaliya ka howlgala in gebi ahaanba loo baahanya inay xiraan eh, shan maalin gudahooda oo markii la eego aalada tictoka sida aad sheegtay iyo weliba aalada telegramka iyo weliba aalada kaleet wnsbedka horta wnsbedka waa wax ugu xun markii la eego maadaama mm-hmm. qamaar u yahay waxa weeyaan wnsbedka dadku lacag badan ayay dhigtaan lacag badan ayay ka faa'iidaan mar qaar waa la khasaara xataa askartii xataa waxa weeyaan mm-hmm waxay ku bateen muddooyinka ugu dambeeyeyba isticmaalka aalada wanisbeedka marka saddexdaasi aalad waa la xiri doonaa oo waxa weeyaan xaaladdu ma sahlana oo dadka baraha bulshada isticmaal waxay leeyihiin waa loo baahan yahay barnaamijkan mhm. in maaragtay yacni si degdega ah loo xiro saddexdaasi aaladood eh, dadka kaleetana tictok isticmaala mhm. oo dhallinyaradana waxay leeyihiin mhm. tictok hana loo daayay leeyihin muddo ayaan usoo wajahaadaynay oo maxay hetooda one milyan ayaan gaarnay iyo ka badan ay leeyihiin waa hagaag dhegeystayaal hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana markaan dhankaiyo qormooyinka kulamada ugu horeysa dhankayga hadii aan eeg waxaa lagu bilaabay sidatan waa waano muhiima ah. mar waliban waxaa loo baahay inaa waanadan aad samayso si fiican u tuko salaada sidoo kale sujuudaha ku raaxayso mar waliba aad salaada tukanayso naftaadana ka adkaw inta aad awoodo mar waliba qur aqri mar kasta aad hayso alla xus mar iyo meel kastaba aad joogto xumaanta kaa dhacdana wanaag raacsi oo mar walba istikfaarta badso naftaada ugu raaxay caafinta dadka kaleeto aad caafinayso sidoo kale waxaa laleeyahay xumaanta ku bedel wanaagga bulshadana ah oo noqo iftiin ay iftiinsadaan ayuu qoraaga qormadan kusoo gebagabay waxaana kasoo xeganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir cabdirashiid oo qormada ugu dambeysa dhankeyga waxaa ciwaan looga dhigay toban cashar oo inaga caawin doona safarka nolosha nolosha waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maarayn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo farxadaada inta aad nooshahay noloshu waa safar ee ma aha meel loo socdo ma aha in la gaaro dhammaadka nolosha ee waa ku raaxaysiga iyo ku noolaanshaha deganaan marka si deggan u qaado waqhtigaaga oo dhadhami nolosha waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loolama jeedo inay naga adkaadaan ama ayna burburiyaan balse waa imtixaan xagga rabi ka yimid waxaana mudan inaan u samirno ee aan isxoojinno ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey nolosha waxay ku saabsan tahay helitaanka ujeedadaada isweydii maxaa lay abuuray maxaan la kulmi doonaa marka aan dhinto qormadan ayaa waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida xubintii bandhig warbaahinta bulshadana intaan aynu kusoo gabagabeynana ifraaxi cabdirashiid leh nabadgelyo xubintii bandhigga warbaahinta bulshada maqlisiin oo qeyb ka ahayd barnaamijka ogaale markaana madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski ayaa ku dhawaaqay soona dhaweeyey qorshe lagu tilmaamay taariikhi ah oo go-aan ku gaareen dalalka netherland iyo denmark in la siiyo diyaaradaha nuuca dagaalka ee mareykanku ay farsameen loo yaqaano f kaasi oo in muddo ay ku taamaysay ukraine inay hesho si ay isaga difaacdo duulaanka ruushka zelenski wuxuu sheegay inay wax badan ka tari doonaan dagaalka ay kula jiraan ruushka haddii ay diyaaradahan helaan oo ay dhanka duqeymaha cirka ka saacidi doonaan ciidamada eventriga ee la dagaalamaya kuwa ruushka oo ay aaminsan yihiin in haddii diyaaradahan la helo in horumar badan oo dhanka furimaha dagaalka ay kasoo hooyin karaan guulna ka gaari karaan dagaalka xukuumadda washington ayaa dhowaan maranimadii jimcada ahayd ku dhawaaqday in markaa diyaaradaha nuuca dagaalka f sixteen la siin doono si rasmiya ukraine in muddo ah reer galbeedka iyo mareykankuba ay ka cagajiinayeen diyaaradaha in la siiyo ukraine balse ugu dambeyn waxaad moodaa inay go-aan ku gaareen in gacan loo geliyo ama loo gacan geliyo diyaaradaha dagaalka ee f sixteen loo yaqaano sidoo kale maraykanku wuxuu ku dhawaaqay dhowaan in la diyaarin doono lana tababari doono duuliyayaal ukrainiyiin ah oo la filayo in bishanba la bilaabo iyo horaanta bisha sebtembar si markaa loogu diyaariyo inay la wareegaan ayna duuliye ka noqdaan diyaaradaha nuuca dagaalka ee loo yaqaano f oo horaanta sanadka la filayo in la siiyo ukrain go-aankan waa mid taariikhi ah haa waxaynu dareemaynaa inaynu awood badan heli doono marka la joogo dagaalka wuuna dhiirogelinayaa ayuu faladimir zelenski madaxweynaha wadanka ukraine u sheegay warbaahinta isagoo uu markaa uu garabkiisa taagan yahay ra-iisul wasaaraha dalka holland mark rot iyadoo intii lagu guda jiray booqasho uu ku tegay saldhigga ciidamada cirka ay ku leeyihiin endova oo ku taala dalkaasi netherland diyaaradaha nuuca dagaalka ee dajka isticmaalaan ee loo yaqaano ivors f s ayaa sidoo kale master mark rute ra-isul wasaaraha dalka netherland uu ku dhawaaqay in la siin doono xukuumadda kiyef kuwaasi uu sheegay inay haatan wadahadaladu socdaan qorshaha loogu wareejinayo diyaaradaha iyana loona siin doono xukuumadda waddankaasi ukraine sidaas oo kale vladimir zelenski ayaa gaaray saldhigga ciidamada cirka denmark ee loo yaqaano skytrkaasi oo markaa ay halkaa wada gaareen ra-iisul wasaaraha wadankaasi denmark met frederikson waxaynu ognahay inaynu u baahan nahay wax badan oo aynu ku taageerayno xukuumadda ukraine waxaynu ku dhawaaqaynaa inaynu ugu deeqi doono diyaaradaha nuuca loo yaqaano f waa sagaal iyo toban ka mid ah nuuca diyaaradaha f sixteen ukraine ayuu yiri hogaamiyaha wadankaasi denmark lix diyaaradood dhamaadka sanadkan ayaa la filayaa inay gaaraan wadankaasi ukraine iyada oo sanadka kalena sideed nuuca diyaaradaha f la siin doono waa sanadka ku xiga ee laba sida uu ku dhawaaqay frederikson ra-iisul wasaaraha wadanka danishka tani waa taageer aada u xoogan oo la siinayo xukuumadda kiyef sidoo kale waxaa ku jiri doona tababaro iyo arrimo kale ayuu hadalkiisa raaciyay master faladimir zelenski oo markaa ka hadlayay waxyaabaha iyo ballanqaadyada uu ka helay marka la eego xukuumadaha denmark iyo netherland iyadoo qorshaha la aaminsan yahay inuu buddigu yahay qorshaha mareykanka uu ku doonayo in lagu jebiyo dagaalka ruushka furmaha dagaalka ee wadankaasi ukrain weli ogaala degeysanaysaan knn waad nagala socotaan saaxiibyaal weli barnamijka waad adeegsanaysaan qaybihii dambena waad waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay ninbuu nasiibkiisa ma loo nacaayeya baasoonibdaadee noqo yeeli maayeya abdul adin wali ku tabtay diiq maxaas jiri doora aa tiri keekek diiq maxaas jiri naw waar geedkii kalamaan maanta mawallo weyn baa ku ducaysanaysa nimburhaansan maa loo bilaabaa baashaaliyo buundhaboowe goobilow berigaa bustaa buubtay guda iyo biyaa loo kala baxa horta unugatan maba yeelayno maba he yeelayno waana bannaan baxaynaa ii banneey banneey mahaaye ka bilaabataa balaayo banneey banneey mahaaye ka bilaabataa balaayo odhanay way dhaaftaye beenbeenbaad igu baaweyne beenbeenbaad igu baaweyne waxaa la yidhi kan wixiis saayo kanna waa kasaa ee kas i kas isdhaafi aa lagu kala tegi war dardaaranka waa badan yahay anna waxaa maqli jiray aniga ayaantaan ayaanteed iftiin aalli maayo ee iridda alaabtaallo ibliis yaan la siinin warkii ma fahmine waxaa kaloo la yidhi dilaagii dilaa dilayow dilbaa kuu dambeeyo dad noollee ku dilyaa iyo doolyaxaas ku qaadiyaa inaad qayaasi waysi lalaan bilaash sidii qaruunbo ahaanaan quqalaa kuu qashiraa war allah u naxariistee maymuun bio waxaa kalooy tidhi guume isow geeridayda maxaa kaa soo galaayo gambar khaadan maysid oo gabriil ruugi maysidi faradheer uu uukaanna soo doontay hadda waxay maraysa gabayga yeeraayo guuxaan baxaaya ii gurbaanka owgeedishaamooba logu guurihaye dulow adna waxaa ka tagti dhiiqamaa dheel gashaaye dhimbilmaa dhuun mare dhar haddii askuu dhoweyn dhib waa dhaxan maa dhowr samee arberiga beriga waaye beelow barakalaawe waa soo baxaynaa warbow kalamaanay heesaana qaadaysaan niin ma fahmina goortay ahaayeen bashireeru puntland waxay tidhi soo jenaraal sheegow nala kalama tashan dastuurkaana lagu xadgudbahayaa kamaraysiintii ka dhacda waa la yaabay banaanbax burburin boob iyo bililiqo wataana ka dhacay warya afkaa suubta anooshaa wax ku reeba unu wax biliqaysan waryaa war wasiirka warfaafinta buntland wuxuu yidhi muqdisho caasimad ma noqon karta sababtoo ah ammaan ma ahan marka in laga bedelo weeye horta markii hore muqdisho in caasimad laga dhigayaa lagala tashaday maya waxaa siri jeesjees ma yeelaay jidkaan maraa jilibkaan furaa diilla kabiirow damacaad dileeyaa u soo digaa damacaad dileeyaa u soo digaa warkalgaalowbayba ku tabtay waa u tagaa waa u soo digaa usmaa diidi karaa waar sitibaabulow sitibaabaadanna maxay geedkii kalamaan goormaa la qabsaday war kalamaanay indhiinamjada maanta kale afrikaanku waxay ku heestaan i lof my life war kalamaanay hees iyo waraan loo joogin baad ku waalateene dadka bannaanbaxay waxay ka cabanayeen xaraggii jenaraal sheegow bawso lama odhan jaran maaha war warkaa naga dhex gelina dadka bannaanbaxaya waxay dhaheen jenaraal sheegow waa in si degdega lagu soo daayo budadkooda iyo buruskooda iyo miinshaartoodana waa wateen kontaroolka sayidka ee madaxtooyada laga ilaaliyana waa yimideen iyagoo dhahayo madaxtooyadaan u soconnaa laakiin ciidankii ayaa rasaas ku kala eriyey hadday sayidka yimaadeen madaxtooyaduba waa sigatae war bashiir dheero waraadan hayna madaxweynihii dhuusamareebow joogaa madaxtooyadana laga soo heli maayo oo hadday soo galaan miya ku hungoobi lahayn xasanow soo bax ku soo bixi maa miyay dhaheen war nimankaas badbaado jenaraalahaayna waa u digaa waa u soo digaa usmaa diidi karaaye miyay dhaheen war bannaanbaxa siyaasisiidow miyaa hogaaminayey war wasiir shaashaa wuxuu yidhi xilkaygaba aan ku waaye ka aamusi maayo dulmiga dadkaygu ay ka cabanayaan ma is casilayhe horda unuga hogaamiya kooxood haddiin suubsanay lamagoodle maxay nagarawaan war timirta horaa dab loo waaya naga damid cusbaan nugu samayne warwar ma haysaane cabdiraxmaan cabdishakuuroo soo qaatay sawiradii yuhuud maatiin albaabka naga fura wuxuu yidhi waxaan cambaaraynayaa rasaastii la huwiye mudaharaadkii muqdisho ka dhacay raallina kama ihi rabshadaha iyo dhagaxtuurka mudaharaadayaasha waxaase ka halis weyn adeegsiga rasaasta nool sawirrada aan soo qaatay waa sagaaliyo tobankii februari labakunlabaataniyo waxaanan rasaasna huwiyey ciidanka dowladda maalinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii xilka ugu horreeyey sheekh shariif sheekh axmed waxaa ku hareeraysnaa ciidan ku soo weeraray hoteelkii ay deganaayeen madaxweynihii sidaa yeelayna maanta dal kale ayuu marti u yahay kii uu weerarka ku ahaa ayaana dalka xukuma abwaan cabdi maxamed amiin allah u naxariistay wuxuu hadda ka hor yidhi taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheede sheego waa sargaal ciidan haddii uu dembi dembi galay waxay ahayd inay maxkamad ciidan soo bixiso amarka qabashadiisa shacabkana lagu wargeliyo howlgalka ka dhanka warbaahintana laga ilaaliyo sida bahdilanee loo soo bandhigay laakiin dhaqanka askarta soo qabatay mid la difaaci kara ma ahayn war wallaweynayaa arrimihii somalilan maxaa laga yidhi war kalamaanay bannaanbuxu kuma eka midka muqdisho ka dhacay mid kalea wuxuu ka dhacay ceeldheer waxaana looga soo hor khawaarijta dadka ceeldheerna waxay dhaheen gumaysi ka xun nama soo marin wixii maanta ka dambeeyana ciidamadan garab istaagaynaa khawaarijtana waa iska dhicinaynaa war ciidanka ceeldheer joogaa wuxuu yidhi dadka waxaan ka rabnaa inay nala shaqeeyaan oo dembiliyaalkii dhibi jiray ayunka ay yaqaane ay farta noogu fiiqaan gudoomiyaha degmada ceeldheerna wuxuu yidhi ansaaru siday rasuulka u soo dhoweydoo kaleaan idiin soo dhowaynaynaa idiinna garab istaagaynaa aryaadhaha banaanbaxyaashu waa badan yihiin anigu waxaan ka helay banaanbixi dhibaxda ka dhacay waxaana hubaa afkoora iyo ficilkooru inuu iswaafaqsanaay saqiir iyo kabiirna kale maysan herin hadda ka horse ay khawaariijta baxduugula dirireenna waaba la ogaay tii mid ka xunaan ku dhigaynaana waa dhaheen waa soo baxaynaa bulshooy waan soo baxaynaa miyay dhaheen warjoogada ummadda u gashay ee wax isma dhaamaane nin cabdulaahi mataan layihahdo inta xamar ka baxay ceelbuur tegey oo ilmihiisii iyo xaaskiisii ka soo qaatay maadaama ceelbuur loo socdo uga badbaadaan waxaa lagu galay shabeellada dhexe xaaji cali meelyeeda markuu marayay baa rasaas lagu furay baa leey gaariga ilmaha iyo xaas ku saarnaayeen xaaska halkaasay uga dhimatay ilmihiina waa ka dhaawacmeen hadda dhibku dhulka khawaariijtana waa jiraayo waa ka ilmaha ka soo qaatay dhulka kalena waa ka jiraayo waata masiibada ku habsatay markaanuu waxaan qabaa tuug iyo khawaariij isku mid laga soo qaado warayaantan waxaa la yidhi amiradii shabaab waa isa soo dhiibayaan awuucu weydayaan la aqwalin dhirsani dan inooguma jirtaan magaalada galnamiya yidhaahdeen aadan suni inaanu soo noqonayn baan hubabowanu war fu'aad shongolaba ma soo socdo waayahe mahadkaratay meesi soo dhiibe allaahu akbar adiga maakoba ku tukade arkay warwarka hanaga dhex gelinine waxaasu hadday gacanta soo gelayaane mid soo dhiiboo hadlay wuxuu yidhi dagaalka hadda dowladdu wada hadduu sii socdo shabaab dalka way ka cararayaan sababtoo ah lix iyo toban sanaan u dagaalamayouu yidhi midda maantana haysata mid lamidana weligeednama soo marinuu yidhi warkaba ku tukada hadlayna wuxuu yidhi dagaalkan wejigii labaad bay dowladdu u bixisay annaguna waxaan u bixinay wejigii quusta warkaba ku tukada asagoo ka shaqaynaya iskudirkii beelaha ayaantaan shabaab wadeen ee ku fashilmeena la ogaaday wuxuu yidhi xasan sheikh wuxuu isku dirayaa beelo walaalaa ee dega gobolka galgaduud marka madaxweynuhu dadka soomaaliyeed iyo isku layn inuu yidhi warbaxsadka khawaariijta iyo rafashadooda meel kasta ay gaartaye waxaa la sheegay amiir email dirsaday oo carabta wax ka raadsaday markaasoo wuxuu qoray fii xaalatinaa haahuna xaraarug inta carabta yaabtay waxaa lagu soo jawaabay maa hiya alxaraarug kadibna wuxuu ku jawaabay alxaraarug hiya aaqir xarakaat filxayaat yidhi how dulmi saameeye been ku duug dadkii baartay mooxoog daawa dulmi saameeye been ku duug dadkii baartay mooxoog daawa waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekayaa farsamaynayay nabadgelyo